alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira baabkaynu joognaa wuxuu ku saabsan yahay baabu alamri bilistikfaari wa fadlih amarka la amraayo istikfaarka sheegista la sheegaayo iyo fadliga uu leeyahay istikfaarku amarka waa inoo keenay sheikhu aayaadka qaarkooda uu soo arooriyey oo ku saabsan istikfaarka amarkiisa ama ammaantiisa axaadiista qaarkoodna waa soo aroorinayaa xukum ahaanna waa kala duwanaanayaa duwanaanayaayo marna wuxuu noqonayaa amarku inuu u dhacaayo waajib marna wuxuu noqonayaa sunne inuu u dhacaayo oo marka dembi lala yimi oo dembigaa laga dembi dhaaf weydiisanaayo oo markaysaga ay tahay dembi kabiire ah weliba istikfaarki iyo towbadu waxay noqonaysaa mid waajibay noqonaysa laakiin marka aan dembi lala imanin waxay noqonaysaa markaana sunnay noqonaysaa in istikfaarka lala yimaado marka axwaasha ayaa kala duwan weliba sakaa'irta waxaa lagu dhaafaa dheeraanshaha kabaa'irta laga dheeraado sida aayaddaba allah ku sheegay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii dembiyada haddii dembiyada waaweyn laga dheeraado haddii dembiyada waaweyn aad ka dheeraataan waa idinka daadinaya waa idinka masaxayaa ilaahay ee sayi'aadkiinna iyo dembiyadiinna kale dembiyada kale waxay noqonayaan sakaa'irtii bay noqonayaan dembiyaduna inay u qaybsamaan kabaa'ir iyo sakaa'ir yacni markaa adilada qaarkood waa laga qaataa maxaa ka mid a ah adilada laga qaadanaya in dembiyada la qaybiyo oo sakaa'ir iyo kabaa'ir loo qaybiyo ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiiratan ila axsaaha xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo siddeed dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed wa can ilaqari almusaniy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal innahu la yugaanu calaa qalbii innahu sha'niye la yugaanu waxa la daboolaa calaa qalbii qalbigaygaa la daboolaa wainii laastakfiru allaha fi lyowmi mi'ata mara wainii laastakfiru allaha anigu allah waa dembidhaaf weydiistaa filyowmi maalinta gudaheeda waxaan ilaahay dembidhaaf weydiistaa mi'ata mara boqol mar yacnii boqol goor baan allah dembidhaaf weydiistaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey qaynka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa daboolka ayaa la yidhaahdaa bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo sahwiga ama ilowshiiyaha marmar ku dhacaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam taasaa laga tilmaamaya culamada qaarkood saasay yidhahdeen asalka laakiin qaynku waa daboolka layuqaanu ay layuqataa wa yuqashaa waa la daboolaa waalmuraadu bihi sahwu waxaa looga jeedaana ilowshiiyaha yacnii dikriga hadduu markaa yaro ilaawo nebigu calayhi salaatu wasalaam kaasuu wuxuu ka tilmaamayaa in markaa haynka uu ka la layuqaanu liannahu sala allahu alayh wasalam laa yazaalu fii masiidin min aldikri waalqurbati wadawaami almuraaqaba waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu joogta ahaan ugu sugnaa dikri iyo dhowaansho oo allah u dhowaanaayo iyo cibaado oo allah caabudaayo iyo xus ilaahay xusaayo fa idaa saha can shayin minha fi bacdi alawqaati aw nasiya caddahu danban fafazica ila alistigfaar hadduu mar sahwi ku dhaco oo marmar uu ilaawo dikriga ilaahay oo ka sahwiyo wuxuu argagaxayay istikfaarka marka taas bay culammada qaar ku fasireen bacdu ahlicilmina waxaabay yidhaahdeen waxay noqonaysaa anwaar nuurar baa daboolaya laakiin wejiga hore ayaa markaysagaa fiican hataa bacdi baa waxay isweydiiyeen oo yidhaahdeen sidee baa sahwigu nebiga calayhi salaatu wasalaam uga dhacay markaase waxay yidhaahdeen yani cibaadaadkiibaa markaysaga marba cibaado yacni siduu markaa qalbiga ugu mashquulaya laga yaabaa cibaado kale inuu ka mashquulo oo dabeed markaa sidaa uu ku sahwiyo yacni mararaan badnayn baa nebiga calayhi salaatu wasalaam salaada gudaheeda inuu sahwiyey ay soo aroortay malaa ilaa shan goor baa laga yaabaa inay ahayd wuxuu yidhi yaa saa'ilii can rasuuli illaahi kayfa sahaa wasahwi min kulli qalbin gaafilin laahi qad qaaba can kulli shayin siruhu fasaha cama siwa allahi fatacdiimu lilaahi kay weydiinaya siduu rasuulku sala allahu alayh wasalam u sahwiyey sahwiguna iyadoo uu ka dhacaayo qalbi kastoo haafila uu ka dhacaayo jawaabtii wuxuu yidhi qad ghaaba can kulli shayin siruhu yacni waxa weeye shay kastaba yacni waa yacni ka qarsoomay yacni marka waxa weeye baatinkiisu oo fasaha wuxuu ka sahwiyey camaa siwa allaahi wixii allah ka soo hadhoo dhan buu ka sahwiyo bimacnaa ilaawey fatacdiimu lilaahi fatacdiimu lilaahi calaa kulli xaal haynkani ma aha in laga tilmaamaayo yacni macaasi iyo wax la mida in looga jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa mashquulka wakhtiyada qaarkood uu dikriga ka mashquulaayo ama uu ilaawayo taasuu ilaahay ka dembidhaaf weydiisanaya taasuu ilaahay ka dembi dhaaf weydiisanaya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan iyo sagaal wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abuu hureyra waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayo wallahi inii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi akhara min sabciina mara wallahi allah baan ku dhaartaye innii la astakfiru allaha anigu allah waa dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayhi xaggiisana waa u toobadkeenaa filyowmi maalinta gudaheeda akara min sabciina mara toddobaatan goor in ka badan ayaan ilaahay dembidhaaf weydiistaa una toobadkeenaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo weriyey xadiidkanna waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu istikfaarka iyo towbada u farabadsanayey ayuu tilmaamayaa oo ka warramaya uu labada isugu ladhaay la astakfiru allaha wa atuubu ilayh saas aawadeed labada in la israaciyo ayaa markaa kamaalku ku jira oo fiican sidaa nebigu isugu daray calayhi salaatu wasalaam weliba towbaddana shuruuddeeda loo dhammaystiro oo toobaddu waxay leedahay shuruud marka dembi laga toobad keenayo shardiyaal baa loo shardiyaa kow waxaa loo shardinayaa aliqlaacu can iddembi waa in dembigii laga fuqaa oo iyadoo dembigii lagu jiro astaqfir allah wa atuubu ilayh qofku inuu yidhaahdaa yacni waxay noqonaysaa in markaa towbaddii aanu la imanin ayay noqonaysaa waatay yidhahdeen bacdu salaf istikfaaruna yaxtaaju ila istikfaar waxaa loo nisbeeyey albasri istikfaarkeennu wuxuu u baahan yahay inaynu dib ilaahay uga istikfaar weydiisanno ya istikfaarkeennu ilaahay dembidhaaf weydiisanayna isaga laftiisa inaynu ilaahay ka dembidhaaf weydiisanno u baahan yahay wuxuu yidhi rabbi barigeennii ma ka rabbi barinaa rabbi barigeennii dib ma uga rabbi barinaa marka istikfaaruna yaxtaaju ila istikfaar marka dembiga oo lagu negi yahay eh, dee istikfaar noqon mayso towbana markaysaga ma noqonayso shuruudii towbaddu ma dhamma awalan waa in laga fuqaa dembiga innagii soo marray aayadda walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun waxay allaha dembidhaaf weydiisanayaan iyagaan ku negayn waxay sameeyeen oo dembiye ah ee iyagaan ku sugnayn ee bimacnaa ka fuqay oo dembigii ka baxay bay allah dembidhaaf weydiisanayaan marka ashartu alawal waa aliqlaacu can iddembi waa in dembigii laga fuqo laga baxo ashardu athaani shardiga labaad waa annadam waa in laga tiiraayoodo laga qoomamoodo dembigii oo laysku cilkaambiyo yacni iyadoo ilaahay dartii looga qoomamoonayo oo laysugu cilkaambiyayo xadiisna waxaa lagu soo wariyey annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa towbad bimacnaa towbadda waxa ugu muhiimsan weeye waa sida alxaju caraf xadiiska annadamu tawbana sheekh albani waa quweynaya ma taxsiininaya ashardu athaalis shardiga saddexaad waxaa loo shartiyaa alcasmu cala an laa yacuuda ilayhi abada inuu go'aansado weligii dib inaan ugu noqon taa inuu niyeeyo go'aansado casmi ka tahay iyo go'aan taana waa loo shartiyaa lama shartiyo inaanu dib ugu laaban laakiin casmigaa la shartiyaa inuu go'aansadoo niyeeyo inaanu dembigaa dib ugu noqon casmigaas ayaa la shardinaya hadduu casmigii la yimaado shuruuddii dhammaystiro oo ay dhacdo mar dambe inuu ku noqdo lama odhanaayo towbaddaadii hore waa burtay la odhan maayo xadiis baa soo arooray tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni addoonka marka loo dembi dhaafay adnaba cabdii denban facalima ana lahu rabban yakfiru denba waya'khudu bidenb yacni addoonkaygu waa dembaabay dembi wuxuu ogaaday rabbi inuu u sugnaaday dembiyada dhaafa dembigana wax ku ciqaaba ya markaasuu haddana ku laabtaa markaasuu allah dembidhaaf weydiistaa markaasuu wuxuu yihi adnaba cabdii denban facalima anna lahu rabban yakfiru denba waya'khudu bidenbi haddana waa ku noqdaa waa dembidhaaf weydiistaa sidii si la-eg buu ilaahayna yidhaahdaa markaasaa dabeedna ilaahay wuxuu yidhahdaa marka dambe wuxuu yidhaahdaa waan u dembidhaafay marka casmiga hadduu la yimaado inuu ku laabto ku buri mayso laakiin marka hore waa inuu casmiga la yimaada ashardu araabic shardiga afraad wakhtiga uu toobad keenayaa waa inay tahay wakhti towbaddu furan tahay oo qabla alqarqara intaan naftu dhuunta soo gaadhin qoraxduna galbeed ka soo bixin waa inay noqotaa xilli aan markaa labada wakhti aan towbadda la aqbalayn waa inaynay ahayn ay ka horraysaa qoraxdu waa inayna galbeed ka soo bixin hadday ka soo baxdo albaabka towbaddu waa xidhan haddii naftu dhuunta soo gaadhana xaaladdaana towbaddu waa xidhanta wixii ka horreeya towbaddu waa furanta marka xilli toobadda la aqbalayo waa inuu toobad keenaa ashartu alkhaamis waa in markaa towbaddiisu ay tahay liajli illaah allah dartii tahay shantaas shartaa loo shartiyaa haddii xaq ilaahay ay tahay haddii xaqa admi ay tahay waxaa soo raacaya in xaqii la yska celiyo ama laga xalaashado ayaa markaas soo raacays oo lagu sii ladhaya calaa kulli xaal towbadda iyo istikfaarka in laysku ladho innagii soo sheegnay inay tahay kamaalka istikfaarka inay tahy inay kamaalka tahay istikfaarka shuruuddan saddexda hore haddii la eego waxay ku kala saabsan yihiin zamankii tegay iyo ka jooga iyo ka soo soc ya yacni waxa weeye aliqlaac can aldembi waa fi lxaal waa zamanka la joogo in laga foqo annadabna wuxuu ku saabsan yahay wixii tegay waa zamankii maadiga ahaa waa dembigii lasoo dhaafo ka tiiraanyoonayo iyaduna waxay ku saabsan tahay alzaban almaadi alcazmu calaa an laa yacuuda ilayhi danban wuxuu ku saabsan yahay mustaqbalka marka saddexda zaman bay ku kala saabsan yihiin saddexa shardiya hore xaggii maadiga xaggii xaadirka xaggii mustaqbalka waayahay xadiiskani wuxuu sheegayaa inii la astakfir allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi akara min sabciina mara xadiiskii horena wuxuu sheegayaa wa inii la astakfir allaha fi lyowmi mi'ata mara see loo kulminayaa waxaa loo kulminayaa in la yidhaahdo labada xadiis isma caaridayaan xadiiska hore wuxuu sheegay toddobaatan in ka badan boqolkuna toddobaatan waa ka badanta marka way iswaafaqayaan way iswaafaqayaan akara min sabciina mara yani waxa weeye boqolku wuxuu noqonayaa akara min sabciina mara ayuu noqonaya ta kale culammadu waxay yidhaahdaan caddadku mafhuuma leeyahay mise ma laha taa lafteedu waa masale culammadu isku khilaafsan yihiin saxaabada qaarkood waxay sheegeen majlis keliya uu nebigu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam ayaa boqol goor ay u tirin jireen istikfaarka waa majlis waaxid ya waa majlis waaxid markii la yidhi mi'ata mara lafteedu diidi mayso wax ka badan marka inuu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska wa canhu radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waladii nafsii biyadih low lam tudnibuu ladahaba allahu tacala bikum walaja'a biqowmin yudnibuuna fayastakfiruuna allaha tacala fayakfiru lahum rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay low lam tudnibuu haddaydaan dembaabi lahayn la dahaba allaahu tacaala bikum waxa qarsoon watastakfiru wa tatuubuu oo allah aydaan dembidhaaf weydiisan lahayn oo aydan toobad keeni lahayn ladahaba allahu tacaala bikum ilaahay waa idin tegsiin lahaa waa idinla tegi lahaa waa idin tegsiin lahaa baa loo jeeda waa idin halaagi lahaa ama waa markaa geeri buu idin keeni lahaa walaja'a biqawmin yudnibuuna fayastakfiruuna allaha tacaala wuxuuna keeni lahaa biqawmin dad buu keeni lahaa dadkaasoo yudnibuuna dembaabayo fayastakfiruuna allaha tacaala allah dembidhaaf weydiisanaya oo fayakfiru lahum oo allah waa u dembidhaafaya kuwaasi markay allah dembidhaaf weydiistaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in ilaahay jecel yahay toobadkeenka iyo istikfaarka inuu allah jecel yahay marka haddaan dembiba idinka dhici lahayn oo bimacnaa istikfaar iyo towbada aydaan la iman lahayn ilaahay waa idin tegsiin lahaa dad markaa dembaabaya oo allah dembi dhaaf weydiisanaya oo allah u toobad keenaya ayuu allah keeni lahaa oo abuuri lahaa marka allah inuu jecel yahay istikfaarka iyo towbada ayaa laga qaadanaya low lam tudnibuu waxaa la sheegay dembigii haddaydan dembaabi lahayn dembigiina waxaa ka laasimaaya dembi haddii lala yimaado istikfaar iyo towbad baa ka dhalanaysa marka dembigi waa sabab istikfaarkiiyo towbaduna waa musabab markaa sababtiiba la sheego musababkii lagaga kaaftoomay muraadka se loo jeeday allah jecel yahay dembiga ma aha ee waa dembigu wuxuu sababaayo istikfaarkiiyo tawbada ah taasuu allah jecel yahay marka cid allah dembidhaaf weydiisanaysa oo u toobad keenaysa markay dembaabaan dabadeed haddaynay jiri lahayn intuu allah idin tagsiiyo ayuu wuxuu keeni lahaa oo abuuri lahaa dad dembaabaya oo allah dembidhaaf weydiisanaya oo u toobad keenaya oo u soo noqonaya kuwaasuu allah keeni lahaa marka toobaddiiyo istikfaarka allah waa jecel yahay yacnii aad iyo aad buu allah u jecel yahay maaha dembiga ayuu markaa jecel yahay muraadku maaha marka low lam hala sheegee yacni sababta ah wixii ka dhalanayo istikfaarka iyo tawbada ah ya ayaa markaysaga muraadku u yahay laakiin dembiga inuu allah doonayo oo jecel yahay maaha saas aawadeed istikfaarka iyo tawbada in la farabadsado oo lagu dadaalo ayaynu u baahannahay dunuubtina waynaga dhacaysaa oo dee waa badan tahay yani marka waxa weeye dembiyadii way inaga dhacayaan kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun bini aadam kasta waa gef badan yahay cidda markaa gefka badanna waxaa ugu eh, khayr badan cidda toobadkeenka badan marka istikfaarka iyo towbada ha la farabadsado dembi markuu qofku uu dembaabo oo uu ka toobad keeno oo allah dembi dhaaf weydiisto laftiisa inuu iska ilaawo dembiga ma ya waa inuu istikfaarkiiyo towbada ku celceliyaa oo marar badan uu ku celiyaa waayo ma ogaada in laga aqbalay marka dembiga inuu iska ilaawo ma waa inuu dembiga xasuusnaadaa waa inuu ku weynaadaa waa inuu ka baqaa in markaa dembiga lagu ciqaabo isagoo ka toobad keeno allah ka dembi dhaaf weydiistay haata laga soo naqliyay bacdu salaf inay yidhaahdeen dunuubtaydaan tiriyey cimrigayga iga dhacday markaasay noqotay intaasoo dembi markaasaan mid walba waxaan ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay boqol kun oo goor dembi kasta waxaan ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay ya miata alfi mara boqol kun oo goor baan ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay haddana waxaan ka baqayaa in dunuubtaa laygu ciqaabo ya markaa qofku markuu dembi ku dhaco dembigii inuu ilaawo ma aha walow haba ka toobad keeno allahna haka dembi dhaaf weydiistee waa inuu xasuusnaadaa ka baqa caaqibada dembiga toobadkeenkiiyo istikfaarka ku celceliya yaa waxay samayn jireen saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood yacni fadligoodu inuu weynaa daraaddeed oo iimaankoodu weynaa oo alla ka cabsigoodu badnaa daraaddeed waxay samayn jireen markay qalad galaan qaladka caynkaasa ma ilaawi jiri ya way xasuusnaan jireen acmaal badan oo saalixana waxay u samayn jireen yacni khaladka ka dhac waxaynu soo marray xadiiskii ku saabsanaa xadiiskii ku saabsanaa caaisha radia allahu canha wa ardaaha inay ka dhaaratay cabdullaahi bnu zubayr in la hadasho markay sidaa ka dhaaratay waa tii markee muddo badan aynay la hadlin waa tii markii dambe looga shafeeco qaada ee dabeed markaysa aad loo beriyey ee markaysa markaa axaadiista la xasuusiyey ee waa tii markii dambe markaysa marka ay noqotay inay markaysa la hadasho waa ka kafaaro guddi yacnii iyadoo kafaarada dhaarta laga kafaaro gudayaa ay tahay qoor keliya ay tahay ayaa haddana baqasho ay ka baqanayso ya liquwati khawfiha wa kamaali iimaaniha iimaankeedu inuu dhammaystirnaa daraaddeed iyo baqashadeeda cadaabka ilaahay ka baqanaysaa weynaanta ay weynayd daraaddeed bay haddana waxaweeye kumay kaaftoomin hal addoon inay xorayso kuma kaaftoomine afartan addoommood bay xorayso haddana maca daalik may ilaaweyn ya nebi muuse calayhi salaam iyadoo ninkii qibdiga ahaa dilkii uu gacantiisa ku baxay uu dilay ay ahayd arrin khata ah dafcu saa'ilna uga jeeday horarkan inuu ka daafacaayo inuu dilana aanu ku talagelin haddana maca dalik xataa yowmu alqiyaama ilaawi maayo inii qataltu nafsan lam umar biqatliha sidii buu xasuusanyey ka sidii ayuu u xasuusanyey xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo kow wa can ibni cumara radia allahu canhumaa qaal kunna nacudu lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam fi lmajlisi alwaaxidi mi'ata mara xadiisku waaba ka mid kunnaa nacuddu waxaannu ahaan jirray qaar tiriya lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxaan u tirin jiray fi lmajlisi alwaaxidi fadhiga keliya uu meel fadhiyo waxaannu u tirin jiray mi'ata mara boqol goor baannu tirin jiray rabbi ikfir lii wa tub calay iyadoo nebigu odhanayo calayhi salaatu wasalaam rabbi rabbigayow iqfir lii ii dembi dhaaf wa tub calaya iga toobad aqbal innaka anta atawaabu alraxiim adigu waxaad ahaatay kii toobad aqbalka badnaa ee alraxiimu naxariista badnaa rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiisun saxiix abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey waxaanuu yidhi markaa tirmidi waa xadiis saxiixa buu yidhi culamo kalena waa saxiixiyeen marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa siiqada nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu aad ugu celcelin jiray rabbi kfir lii watub calaya innaka anta atawaabu araxiim dembi dhaafin allah uu weydiisanaayo towbadda inuu ka aqbalo ka baryaayo asmaada ilaahayna ugu tawasulaayo saddexdaa arrin baa ku sugan rabbi yaa rabbi allah buu markaysa markaa magaciisa ugu yeedhayo marka waxa weeye rabbiga ugu yeedhaayo oo yaa rabbi markaa u odhanaayo yaada sida badanba dee markaa lama sheego sida badan marka rabbi ay la odhanaaye qur-aanka laba mawdic kaliya ku soo aroortay yaa rabbi iyadoo markaa la odhanaayo innaka anta atawaabu araxiim khaatimada lagu khatimayo ducada oo innaka anta atawaabu araxiim ah waa tawasul lagu tawasulaya asmaadii ilaahay lagu tawasulaayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allah barya asmaadiisa wanaagga badan ku barya fadcuuhu biha asmaada lagu tawasulayo oo allaha lagu baryayana culammadu waxay yidhaha waa inay ansab ducada u taho mawduuca ducadu ku saabsan tahay magac munaasabo la leh waa inuu noqdaa magaca loogu tawasulayo markii towbad iyo khufraan allah laga baryaayey waxaa lagu khatimay innaka anta tawaab raxiim ya sida badan ama raxiim baa lagu khatimaa ama tawaabu raxiim ayaa lagu khatimaa ismiga ilaahay attawaab wuxuu calaaqa laleeyahay watub calay yani alraxiimna wuxuu calaaqa la leeyahay yani markaa dembidhaafku waa nooc raxmad ah dembidhaafka addoonka loo dembidhaafaya waa nooc naxariisa wey nooc naxariisa weeye allah tawaab waxaa loo yidhi waa ka toobad aqbalka badan marka hore towbadda ayuu sharciyey albaabka towbadda ayuu furay waxaa loo sharciyey addoommadu inay toobad keenaan waxaana la yidhi haddaad toobad keentaan waa laydinka toobad aqbalayaa marka sharciyeynta towbadda uu sharciyeeyey waxay markaa ka mid tahay tawaabnimada ilaahay mar labaadka cid kastoo toobad keenaysa allah isagaa toobadda waafajiya haddaannu toobadda waafajin lahaynna may toobad keeneen waa shayga labaad mar saddexaadka cidda toobad keenta towba saxiixa ayuu allah toobadda ka aqbalaa saddexdaasi waxay soo gudagelayaan isimka ilaahay atawaab ayay soo gudagelayaan inuu marka hore towbadda sharciyeeyey ilaa hadduu odhan lahaa qofkii dembaaba waan ciqaabayaa oo albaab toobadba aan cid loo fureen dee caddaalad bay ahaan lahaa marka toobadda allah inuu sharciyeeyey ballanqaadayna inuu aqbalayo ciddii toobad keenta waxa weeye waa min fadlih yacni fadliga ilaahay ayay markaa ka mid tahay iyo gelladdiisa ayay ka mid marka towbadda addoonku toobad keenaya waxay u baahan tahay laba towbadood oo xagga allah ka ahaatay oo midna ay ka horrayso towbadda addoonka midna ay ka dambayso ya suma taaba calayhim liyatuubuu say u toobad keenayaan hadduu markaysaga marka horeba la yidhi waxa weye taaba calayhim culammadu waxay yidhaahdeen towbadda addoonku toobad keenaya waxay u baahan tahay laba oo xagga allah ka ahaatay oo midna ay ka horrayso midna ay ka dambayso towbadda addoonka midna towbadda addoonka ay ka horrayso midna ay ka dambayso sharciyayntii ka kaalay si guud baa loo sharciyeeyey towbaddee waafajinta allah waafajinaya towbada waa mid weeye aqbalaadda markuu toobad keeno inuu ka aqbalaano miduna waa mid labaad oo ka dambaysa wey midna way ka horraysaa midna waa ka dambaysaa toobadkeenka addoonku toobadkeena waayahay marka istikfaarka iyo towbada in la farabadsadaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo laba dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo laba wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man lazima alistikfaara jacala allahu lahu min kulli diiqin makhraja man lazima ku kastoo laasima oo joogteeya alistikfaara dembidhaaf weydiisadka oo allah dembidhaaf weydiisanaayo jacala allaahu lahu allah wuxuu u yeelaa min kulli diiqin cidhidhi kasta wuxuu uga yeelaa makhrajan yacni bixitaan uu ka baxaayo iyo faraj buu uga yeelaa wa min kulli hammin faraja hammi kasta iyo murugo kastana ilaahay wuxuu uga yeelaa faraj yacni markaa fayditaan laga faydaayo oo uu iyadana ka baxaayo hamigaas iyo hamiga ka baxaayo warasaqahu min xaysu laa yaxtasib allahna waa ka arsaaqa meel aanu addoonku malaysanaynin ama filanaynin ayuu allah ka arsaaqa rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey nasaa'i fii camal alyowm walleyla waxaa soo wariyey ibnu maajah imaam axmed xaakim laakiin sanadka xadiiska waxaa ku sugan dacfa ku sugan waxaa ku jira xakam ibnu muscab nin la yidhaahdaa ku jira xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waa majhuul buu odhanayaan dahabina wuxuu odhanayaa jahaala ku sugan xaakim uu saxiixinaya saxiixulisnaad buu odhanayaa dee dahabi baa tacaqubaya odhanaya alxakam ibnu muscab fiihi jahaala jahaala ku jirta marka dee waxaweye saxiix maaha wakadalika albani laftiisuna waa daciifiye xadiiska marka xadiiskani waxa weeye sanadkiisu waa daciif waayahay kolle istikfaarka iyo marka waxa weeye tawakulka iyo ashyaada noocaasa wax lagaga baxa kurubaadka lagaga baxa kulleyba allah wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ku kastoo allah ka baqa allah makhraj buu u yeelayay min ataqwaana waxaa ka mida ah istikfaarka ka mida ah. waman yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ku kastoo allah ka baqa allah makhraj buu u yeelayaa wuxuuna ka arsaaqayaa meel aanu malaysanayn ama filanayn waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ku kastoo allah tala saartana allah waa kaafigiiso isagaa kaafinaya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo saddex wa can ibni mascuudin radia allaahu canh qaala qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam man qaala astaqfir allaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh gufirat dunuubuhu wain kaana qad fara min alzaxf rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi man qaala ku kastoo yidhaahda astakfiru allaha allah baa dembi dhaaf weydiisanaya alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huu mid la caabudo aanu xaq ahayn ilaa huwa isaga mooyaane isagoo qura allahoo qura ayaa xaq ah ciddii kale la caabudo xaq laguma caabudine baatil baa lagu caabuday alxay alqayuum miyuu kordhigay mise waa godaydinka nasbinaya waxay sifo ka tahay allaha astaqfir allah baan dembidhaaf weydiisanaya alladiidu waxaa laga sifaynayaa allaha alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huu mid la caabuda aanu xaq ahayn isaga mooyaane ayaa dembi dhaaf weydiisanaya allahaasoo alxaya ka nool ah nolosha dhammayska tiran ayaan dembidhaaf weydiisanaya allahaasoo alqayuuma ka markaa waxaa weeye iskii u taagan aan cidna ku tiirsanayn cidna u baahnayn heeganka ah khalaa'iqdoo dhanna ay u baahan yihiin ya alqayuum waa mubaalaqo qaa'im mubaalaqadeedii weyi alqayaam iyo alqayuum labadaba mubaalaqo waxaa la soo naqliyaa cumar bnu khataab wuxuu akhrin jiray alqayaam alxayu alqayaam buu akhrin jiray aayadda alqayaam buu akhrin jiray bal culammadu waxay dhahan labadu waa mubaalaqe laakiin alqayuumu ablagu min alqayaam alqayuum baa ka ablaqsan oo ka xeeldheeraansha badan alqayaam lianna alwaawa aqwaa min alalif waayo waawgaa ka xoog badan yaa oo ka qawisan alifka xuruuftu sida kale waa isla egto marka waxa ay culammada qaarkood ku ururiyaan alqaa'imu binafsi almuqiimu ligayrih waa kii iskiina u taagan yacni cidda kaleoo dhanna maamulaya isagu haya yacnii cid kasta isagu waa ka maarmay cid kastaana isagay u baahantay wa atuubu ilayhi xagga allah baan u toobad keenayaa u soo noqonayaa towbaddu waa noqosho yacni towbadda macnaha luqawiga marka la eego waa noqosho marka dee macaasidii iyo dembiyadii baa laga noqonayaa waxaa loo noqonayaa xagga markaa daacada loo noqonaya gufirat dunuubuh hadduu sidaa qof yidhaahdo ku kasto sidaa yidhaahda gufirat waa loo dhaafaa dunuubuhu dembiyadiisa loo dhaafaa wa in kaana qad fara min azaxfi haba ahaado mid marka cararay min azaxfi yacni gaaladii marka ciidamadii gaaladee gurguuranayay mid ka cararay haba ahaadaba waa loo dembi dhaafaa allah baa u dembi dhaafaya rawah abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey waalxaakimu iyo xaakim baa soo wariyey laakiin waxaa kala duwan sida muxaqiqiinta qaarkood ay caddeeyeen saxaabiga ay xadiiska ka wariyeen baa kala duwan abu daawuud iyo tirmidi waxay ka soo wariyeen yacni markaa zayd mawla rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ayay ka soo wariyeen min xadiisii markaa zayd isagoo ah bay soo wariyeen xaakimna wuxuu soo wariyey min xadiisi ibni mascuud isagoo ah sidii xaakim u soo wariyey ayuu inoo qoray waxaase marka yacnii xadiisku markaa sida kaleha isku mid noqdee laakiin waxa kala duwan saxaabigiisa kala duwan abu daawuud iyo tirmidigu hormariyey ibnu mascuud kamay werin waxay ka wariyeen zayd mawla rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wa qaal xaakim waxa uu yidhi xadiisun saxiixun calaa shardi albukhaariyi wa muslim waa xadiis saxiixa oo shardiga bukhaari iyo muslimku asaxay weeye kolay marka muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen riwaayadda qaar waa xadiiska ku jira inaan marka waxa weeye bukhaari waxba u werin marka shardiga muslim buu ku asaxay in la yidhaahdo ayaa marka isagaa fiicnayd cala kulli xaal alkhatbu sahlun xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxa ilaahay dembidhaaf weydiista oo yidhaahda astakfir allah aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuuma wa atuubu ilayh dembiyadiisoo dhan waa loo dhaafaya haddii la godo alxayu alqayuumu waxay noqonaysaa in marka waxa weeye jumlo muctarido laga dhigo oo markaysa markaa mubtade loo qadaro huwa alxayu alqayuumu saasay markaa noqon lahay laakiin nasaqa keliya inay ku wada socoto mansuub ay ahaato ay noqoto sifooyin iska daba dhacay alladii iyo alxaya iyo alqayuuma iyo intaba laga sifaynayo allaha ayaa markaa fiican nasaq keliya inay markaa ku wada socota marka ruuxa markaa siiqadaa yidhaahda dembiyadiisa waa loo dhaafaya wain kaana qad fara min azaxfi haba ahaado markaysagaa mid markaa ka cararay goobtii markaa gaalada lagula kulmayey zaxfigu waa gurguuradka weeye gaaladii oo fara badan meesha lagula kulmay hadduu xataa markaysaga ka cararay waa loo dhaafaya cararka marka laga cararaayo yacni goobtii dagaalkaee jihaadka cararka laga cararayo iyadoo aan loo cararayn labadii lasoo sheegay aanay markaa ahayn sababta loo cararaya ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a labadaas iyagu cudurdaar bay dee haystaanoo haddii niyada lagu cararay ay tahay in cid kale waxa weeye loo ciidmayo ama lagu biiraayo ama markaysaga markaa rogaalcelin loo jeedo iyo tab dagaal loo jeedo oo loo baqa beenlaynayo si loo laayo oo markaysa marka waxaan sidaas loogu dilo oo la tusayo sidii wax laga cararay oo kale dabeedna markay soo yaacaan meel loo gelayo ama lagu soo ragaal celinayo dabeed markaa sidaa lagu laynayo hadday niyadaa tahay iyadu waa bannaan tahay oo waa laga soo reebay haddii kale waciid baa ku sugan iyo goodi waxaana lagu daray dembiyada muubiqaadka waaweyn dembiyada kabaa'irta baa lagu daray marka waxa weye in loo dhaafayo ayaa xadiiskani tilmaamaya hadduu ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo u toobad keeno culammadu waxay yidhahan haddii istikfaarka towbadii ay raacdo waa tii dhammayska tirnayd weeye haddii istikfaarka towbadi ayna raacinoo towbad shuruuddeedii dhammaystiratay qofku aanu la imanin istikfaarku ilaahay dembidhaaf weydiisanayaa waa duco ducooyinka ka mida waa duca wey ducada dee ilaahay e hadduu doonana addoonka waa ka aqbalaya hadduu doonana ka aqbali maayo ya waa ducaaun min aladciya waa duca un weeye macna ducay isaga dhacaysa xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo afar wa can shaddaad ibni aws radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal sayid listikfaari an yaquula alcabdu allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa ant shaddaad ibni aws ayaa xadiiskan laga soo wariyey bukhaari baana warinaya waana xadiiska keliya ee bukhaari shaddaad ibni aws uu weriyey xadiis labaad bukhaari uma warin saxiixiisa shaddaad ibni aws halkaa xadiis buu weriyey qaala waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sayidu listikfaari an yaquula alcabd istikfaarka ka ugu mudan ee ugu fadliga badani an yaquula waa inuu yidhaahdo alcabdu addoonku allaahumma ilaahayow anta rabbii adiga ayaa rabbigay ah adiga uunba ii rabbi ah laa ilaaha ilaa ant mid la caabuda xaq ma aha adiga mooyaane ama laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah yacni mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugna adiga mooyaane mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane xaqin inaad tidhaahdo ku tacalluq siiso iyo inaad marka waxa weeye markaa aad khabarkiiba ka dhigto labaduba kuu bannaan khalaqtanii wa ana cabduk ilaahay waad i abuurtay waxaad i abuurtay wa ana cabduk walxaal ana cabduk anigu addoonkaaga xaal aan ahay baad i abuurtay ama aad markaysaga jumle ahaan aad ku cadafto wa ana anigu cabduka addoonkaagaan ahay wa ana calaa cahdika waxaan ku suganahay cahdigaaga iyo aan ku suganay wa wacdika iyo ballanqaadkaaga ma statactu intaan kari karo baan cahdigaaga iyo wacdigaaga ku sugnaanaya oo aan ilaalinaya markaysa markaa maxkaamta sharciga aan ilaalinaya mukhaalafada iska ilaalinaya iska jiraya waajibaadka ilaalinaya ku dadaalaya acuudu bika adaan ku magan galay min shari maa sanactu ay min shari aladii sanactuh waxaan sameeyey sharkoodan kaa magan galay abuu'u laka binicmatika calay abuu laka waxaan ku qiranayaa binicmatika nicmadaada calaya aniga korkayga aad igu nicmaysay igu galladaysatay wa abuu waxaan markaa qiranayaa bidembii dembigaygana waa qiranaya binicmatika looma jeedo hal nicmo waa mudaafun ilaa mucaraf ya lafdigan waxaa loo idaafeeyey macrifa loo idaafeeyey marka waxay ku dhacaysaa nicamka ilaahay oo dhan abuu laka waa kuu qiranayaa binicmatika nicmooyinkaagaan kuu qiranaya hal nicmo laga tilmaami maayo macrifada loo idaafeeyaa faa'iidaynaysa cumuumka calaya aniga korkayga adii nicmaysa wax alla waxa allah ugu nicmeeye nicmo ayaa soo geliyey wa abuu waxaan qiranayaa bidembii dunuubtaydaan qiranaya hal dembi looma jeedo waa mudaafun ilaa mucaraf macrifa loo idaafeeyey wuxuu faa'iidaynayaa dembiyadeydoo dhan baan qiranaya dembi iyadoo mufrad ay ahayd haddana marka cumuumka xaggay ka heshay waxay ka heshay macrifada loo idaafeeyey ka heshay fakfir lii ilaahu ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfir adunuuba ila anta fa innahu sha'niye laa yakfir adunuuba ma dhaafayo dembiyada ilaa anta adiga mooyaane cid kale dhaafi mayso man qaalahaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo yidhaahdaa min annahaari maalintii qayb ka mida markaa yidhaahdaa yacni wax maalintii ka mida markaa sidaa yidhaahda wakhti maalintii ka mida muuqinan biha xaaluu yaqiinsan yahay sidaa yidhaahda oo fa maata dhinta min yowmihi maalintiisa wax ka mida dhinta bimacnaa wakhti maalintaa ka mida dhinta qabla an yumsiya intaanu habeensan ka hor yumsiya galabaysanna waa la yidhahdaa qabla an yumsiya intaanu galabaysan ama sida fiican qabla an yumsiya intaanu habeensan yacni markaa dhinta yani iyadoo maalintii weli lagu jiro fa huwa min ahli janna ahlu jannaha ayuu ka mid ahaada waman qaalaha ku kastoo yidhaahda min alleyli xilli habeenkii ka mida yidhaahda sidaa ah. istikfaarkaa yidhaahda allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtani waana ana cabduka wa calaa cahdika wacdika ma istataact acuudu bika min shari ma asnactu abu'u laka binicmatika calaya wa abu'u bidanbi fakhfir lii fa inahu laa yakfiru dunuuba ila anta yacni sidaa yidhaahda wakhti habeenkii ka mida wa huwa yidhaahdo walxaal huwa isagu muuqinun biha uu yaqiinsan yahay oo si yaqiina uu u rumaysan yahay oo fa maata dhinta qabla an yusbixa intaanu waa beriisan ka hor yacni dhinta isla habeennimadii go'a oo dhinta fa huwa min ahli janna ahlu jannuhu ka mid ahaada ahlu jannaha ayuu ka mid ahaaday rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey abuu'u bibain madmuuma waxay ku sugan tahay ba' godan uma waawin waaw baa ku xiga wa hamzatin iyo hamzo mamduudatin yacni madan madantaasi waxay tilmaamaysaa waawgu inuu reeban yahay oo xarakada ka horreeyaana weliba mujaanis la tahay markaa saasuu tilmaamaysa wa macnaahu uqiru wa actarifu macnihiisu waxay waa qirayaa wa actarifu waa qiranayaa xadiidkan wuxuu tilmaamayaa istikfaarka ugu mudan ee ugu fadliga badan inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waana istikfaarkii ugu dheeraa waxaanu koobsanayaa ammaan ilaahay la ammaanaayo iyo tawxiid allah la keliyeynaayo iyo qirasho dembiyadii la qiranaayo iyo ballanqaad la ballanqaadaayo shareecada in lagu toosnaanayo la ballanqaadaayo iyo baryo ilaahay la baryaayo oo laga baryaayo dembi dhaaf laga baryaayo markaa sharkii dunuubta inuu ilaahay ka badbaadiyo oo ka magangeliyo ayuu allah markaa ka baryaya addoonku acuudu bika min shari ma asnaat abu'u laka binicmatika calaya wa abu'u bidenbii laba markaa ictiraaf buu samaynayaa dembiyadiisina waa qiranayaa nicmooyinka faraha badan ee allah ugu nicmeeyeyna uu qiranaya wuxuu kaloo sheegayaa ku khatimayaa tawxiid fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant adoo qura dembiyada dhaafa cid kaloo dembiyada dhaaftaa ma jirto marka tawxiidka iyo sanaaga iyo ammaanta iyo ictiraafka iyo dembidhaaf weydiisadkaas iyo baryadaas ya kullu daalika ayaa ku sugan marka tawxiid iyo sanaa iyo qirasho dembiyadii la qiranayo intuu waa ku jiraa sayidul-istikfaar waxay sii noqonaysaa towbaddu markay raacdo wa ilaa towbaddu haddayna raacin yacni waxay yidhahdeen culammadu naaqis buu noqonaya waxaa ka kamaal badan iyadoo intaaba la yidhi haddii towbaddii lagu sii ladho la toobad keenaayo ka ugu mudan ayuu noqonaya haddii laakiin dembiyada iyadaan laga toobad keenin sidan la yidhaahdaa nooc naqsaa ku suganoo dee towbaddii baa ka maqan waana duco ducooyinka ka mida ya duco ducooyinka ka mida wey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ruuxa sidaa yidhaahdaa ee marka waxa weeye isla maalintuu yidhi dhinta ama habeen sidaa yidhaahdo isla habeenkii dhintaa inuu jannada gelaa waxa lagu xambaarayaana waa kii towbadda ku ladha oo dembiyadii min jamiici dunuub ka toobad keenay ya min jamiici dunuub ka toobad keenay xadiidka kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo shan wa can hawbaana radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida insarafa min salaatihi istaqfara allaha halaaa hawbaan ibnu bujdud mowla rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray idansarafa markuu ka gadoomo bimacnaa ka baxo min salaatihi salaadiisa istakfara halaatha saddex goor mid ilaahay dembidhaaf weydiista ayuu ahaa oo yidhaahda astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah wa qaal waxaanu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam istikfaarkaa dabadeed allaahumma yaa allaahu allahow anta asalaamu waxaad adigu tahay assalaamu kii markaa xumaan oo dhan ka nabadgalay baa tahay oo ceeb iyo nuqsaan iyo aafaad iyo xanuunno iyo dhibaato oo dhan kii ka nabadgalay baa tahay wa minka asalaamu xaggaagay ka ahaatay salaamtii oo ka soo fushaa adaa nabadgelyada bixiya mintu waa ibtidaa'u lghaaya barakadaada iyo khayrkaagaa farabatay yaa daljalaali kii weynida u saaxiibka ahaayow waalikraami iyo kii sharfista u saaxiibka ahaayow qiila waxaa lagu yidhi lilawsaaciyi awsaaci waxaa lagu yidhi oo ruwaadda xadiiska ka mida waa imaamkii weynaa ee saaxibuulmadhabka ahaan jiray imaam maalik iyobuu la derajo ahaayoo lana wakhti ahaa ee lana sinna yacni marka xagga cilmiga iyo xagga fiqiga iyo xagga xadiiskaba imaamu ahli shaam filfiqhi ayuu ahaa wuxuu yidhaahdaa ibnu taymiya beledka shaam la yidhaahdo awsaaci dabadi cid ka aqoon badani ma gelin oo ka fiqi badani marka saaxibulmadhab buu ahaan jiray isaga iyo sufyaan athawri iyo asxaabu madaahib bay ahaayeen sida marka a'immada afarta ah ay u jiraan atbaac markaa madhabkoodii iyo fiqigoodii iyo ijtihaadaadkoodii ku camal fala ayaa waxaa jiri jiray waagii hore awsaaci iyo yacni sufyaan athawri iyo atbaac sidaasoo kale ah oo madaahibtooda ku camal fala laakiin markii dambe way inqiraadeen wa huwa axadu ruwaatihi waxaa sidaa lagu yidhi walxaal huwa awsaaci axadu ruwaatihi ay axadu ruwaati alxadiis xadiidkan ruwaaddii soo warisay mid ka mida uu yahay kayfa alistikfaar istikfaarku sidee buu yahay siiqadiisu waa caynkii qaala wuxuu yidhi awsaaci yaquulu wuxuu odhanayaa astakfir allah astakfir allah yacni saasuu odhanaya allah baan dembidhaaf weydiisanaya siinkii iyo ta'du waxay sheegayaan alab ay atlubu almakfirata min allah baa macnuhu u dhacaya yacni makfiro iyo dembidhaaf baan ilaahay ka dalbayaa oo weydiisanaya oo ka baryaya rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa salaadda faralkaa marka laga baxo ee waxyaalaha ay sunnada tahay in lala yimaado iyo ducooyinka ay sunnada tahay in la yidhaahdo ayuu wax ka mida sheegayaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadda faralka ah ka baxo kaana rasuul lahi sala allahu alay slm ida insarafa min salaatih waxaa loo jeedaa salaadda faralka ah saas aawadeed sunnada marka laga baxo sunnaha ma samayn jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu istikfaarkan iyo allaahumma anta asalaamu minka asalaamu ila aakhirihi inuu yidhaahdo taa lagama soo rarin ee salaadda faralkaa markuu ka gadoomo ka baxo ayuu istikfaarka iyo ducadanba odhan jiray waxyaalaha khayraadka marka laga faaruqana istikfaarku mawaadic buu soo arooray ay ka mid tahay halkani ay ka mid tahay xajka marka carafa laga soo noqdo uma afiiduu min xaysu afaada annaasu waastaqfiru allah yacni nafihiinna waxaa ka soo shubtaan meesha dadku nafahooda ka soo shubayaan oo ka soo gadoomo ka soo laabta ee carafa oo ka soo noqda dabeedna allah dembi dhaaf weydiista musdelifo marka la yimaado oo salaaddii subax la tukado ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa ducaysan jiray intuu qiblada qaabilo marka istikfaar in wakhtigaa lala yimaado allah dhaaf la weydiisto yacni sunno weeye nebiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam qiyaamu leylka laftiisa waa soo aroortay waalmustakfiriina bilasxaab iyagoo taaco iyo cibaado ku soo jeeday markay hurdada ka kaceen dabadeed oo wakhtigii soo dhowaadkii ay tukanayeen oo qiyaamu leyl ay la imanayeen ayaa haddana waxaa laynoo sheegayaa inay allah dembi dhaaf weydiisanayaan kaannahum macaasi ay ku jireen oo kale siday ahayd inay u dembi dhaaf weydiistaan ilaahay bay xilligaas ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan kaannahu ay leeyihiin ilaahay ow cibaadadii aad xaqa u lahayd kumaanu caabudin ee cibaadadaadii waa ka gaabinnay oo taqsiir baanu la nimiye taqsiirkayaga iyo ka gaabintayada ilaahay ow naga dhaaf kaannahu ay leeyihiin kaannahu ay leeyihiin markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex gool buu istikfaar la iman jiray markaa salaada faralka uu ka baxo kadibna wuxuu odhan jiray allaahumma anta asalaam wa minka asalaamu tabaarakta yaa da aljalaali waalikraam macna ducay u dhacaysaa ilaahay oo waxaad tahay kii ceeb iyo nuqsaan iyo aafaad iyo dhibaatooyin oo dhan ka nabadgalay iyo shabbahaad uu khalqiga shabaho ka nabadgalay ayaa tahay nabadgelyaduna xaggaaga ay ka ahaato ka timaadaayo adaa wax nabadgeliya yacnii ciddaad nabadgelisaa nabad gashan ciddaanaad nabadgelin ma nabadgelayso ciddaad nabadgelyo siiso ayaa nabadgelaysaa nabadgelyada adigaa bixiya wa minka asalaam macnuu wuxuu u dhacayaa ilaahuna nabadgeli ducooyinku waxay u qaybsameen ducooyin sariixa ahoo waxa ilaahay laga dalbaayo si cad loo sheego iyo ducooyin talwiixa oo nooc sarbeebi ku jirto ya marka waxa weeye ducadani sariix yaynay ahaan laakiin macnahay u dhacaysaa waxay tahay ilaahu nabadgelyona sii oo sanaaga iyo ammaanta ilaahay la ammaana waxay sheegaysaa baryay sheegaysa culammadii salafka sheikh ka mida ayaa la weydiiyey sufyaan inuu ahaabaan baan filaya xadiidkan muslim saxiixa ku soo wariyey ee sheegaya ducaau lmakruubi an yaquula shaksu laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim ducadu xaggay kaga jirtaa nebigu wuxuu ku magacaabay ducaau lmakruubi xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey qofka kurbaysanee dhibaataysan ducadiisu hee waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu waa tawxiid iyo ammaan ilaahay la ammaanaayo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabualcarshi alcadiimi iyaduna waa tawxiid iyo ammaan weeye magacyadii ilahayna la sheegaayo laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim bes waaba intaaba waa wada tawxiid iyo sanaa iyo magacyadii ilaahay bes nebiguna ducuu ku magacaaba xaggee ducadu kaga jirtaa baa lagu yidhi ya qisada waxaa soo naqlinaya alimaamu nawowi baa sharaxa saxiixu muslim ku soo naqlinaya wuxuu ku jawaabay buu ihi sheekhaa culammadii salafka ka mid ahaa miyaanad maqal buu ihi shaacirku hadalku yidhi ida ahnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi ahanaa'u hadduu qofku maalin ku ammaano ammaantaa kaga filan inuu isu kaa bandhigo taa miyaanad maqal buu buuhi ammaantan ilaahay la ammaanayo ee la waxidayo ee la ammaanayo ayaa duca ka dhigan tusaale aynu garanayno haddaynu soo qaadno iminka cidii hadday ku ammaanto oo tidhaahdo waxaway aabbahaa gob buu ahaa deeqsi buu ahaa caynkanuu ahaa reerkiinnu saasu ahaa maxay daarantaada leedahay yacni wixii laydinku yaqaanay dee ha laydinka helo ya haddaad faraciisii tahay wixii lagu yaqaanay ha lagaa helo marka waxa weeye nooc sarbe baa ku jirta khulaasadu waxay tahay maadaama ilaahay lagu ammaanay inuu assalaam yahay salaam oo dhanna xaggiisa uu ka ahaaday barakada ilaahay iyo khayraadkiisu fara badan yihiin weyni iyo sharfisna u saaxiib yahay ila intaas keliya la sheegay ee macnuhu wuxuu u dhacayaa ee in ilaahay la weydiisanayo yacni salaamada iyo sharfistaba oo inuu ilaahay sharfo inuu ilaahay nabadgeliyo inuu ilaahay barakeeyo maadaama khayraadka iyo barakadka ilaahay ay fara badan tahay in ilaahay laga baryaayo bay macnuhu dhacaysa tabaaragta allah cidaan ahayn laguma idlaaqo saas mar kasta waxay soo aroortaa iyadoo ilaahay uun lagu sifaynaayo tabaaraka aladii nazla alfurqaana cala cabdih tabaaraka aladii biyadihi almulku allahun baa la sheegaya saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen tabaaraka waxa la khaasa ilaahay yacnii isagaana wax barakeeya haddii shakhsi barake lala doonaayo waa loogu duceeyaa barakadoo waxaa la yidhaahdaa ilaahay ha ku barakeeyo baarakaka allaahu ama baaraka allaahu fiika ama baaraka allaahu laka ama baaraka allaahu calayka yacni saasaa lagu yidhahdaa laakiin tabaarakta shakhsi laguma yidhahdo ilaahay keliya la gaaro tabaaragta in lagu itlaaqo tabaaraka la yidhaahdo laakiin shakhsigii wuxuu noqon karaa isagu mubaarak mid la barakeeyey mujcalanii mubaarakan aynamaa kuntu ya barakana waa loogu ducayn karaa sida baaraka allaahu laka wa baaraka calayka ay u soo aroortay iyo wax la midka baarakana markaa waxay ku gudubtaa marna mutacaddi weeyo mafcuulkay toos u qaadataa marna saddex xaraf mid baa lagu gudbiyaa mar laam baa lagu gudbiyaa marna fii baa lagu gudbiyaa marna calaa baa lagu gudbiyaa marna toos baa mafcuulka loo siiya anbuurika man finnaar markaasoo kale toos baa loo siiyo waa taa ficilka muqayaru siiqaha laga keenay oo uu noqday yacni markaa naa'ib faacilkiina yacni man aan xaraf lagu gaadhsiin marna waxaa lagu gudbiyaa fii marna calaa marna laam sida baaraka allaahu laka wa calayka laan baa lagu gudbiyey fii in lagu gudbiyo iyo calaa in lagu gudbiyona waa dhacdaa afartaas siiqay marka iyaduna leedahay yaa da waalikraam barakada asal ahaan waxaa la yidhahdaa waa alkhayraat addaa'ima min albirkati baa laga soo qaaday oo biyuhu meeshay ku sugnaadaan berkad bay inagu banidhi waa soomaaliyeynna eh maxaa berkadda berkad loo yidhi albirka waxaa loo yidhi biyuhu inay ku daa'imayaan oo ku sugnaanayaan baa berka loo yidhi marka baraka waa maxay waa alkhayraat daa'ima waa khayraadka joogtada ah weeye waa khayraadka joogtada ah yaa da aljalaali waalikraam waa isim ilaahay inuu allah yahay duljalaali waalikraam waa ka jalaalkiyo weynida u saaxiibka ah sharfistana u saaxiibka asmaada ilaahay waxay u qaybsamaan asmaa mufrada iyo asmaa mudaafa asmaa mufrad ah oo la ifraadiyo oo aan murakabaad ahayn iyo qaar marka waxa weye tarkiib idaafiya ku sugan yahay yacni labada noocba waa leeyihiin marka duljalaali waalikraam oo weliba ikraamna lagu cadfay marka horena yacni markaa tarkiib idaafiya ay tahay mar labaadkana ikraam lagu sii cadfay baa isim ilaahaya intaasoo isla socotaa magac ilaahaya lama kala qaadayee waa lagu wada magacaabaya rabbi magac ilaahay inay tahayna waxaa caddaynayaa dee allah baaba lagu baryayaa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyada wanaagga badan ee fadcuuhu allah barya biha asmaadaa ku barya yaa daljalaali walikraam waa kaa nebigu yidhi aliduu biyaa daljalaali walikraamna waa la soo weriyey wa in kaana fii sanadihi shay marka asmaada ilaahay bay ka mid tahy isimkan waa min alasmaa'i alxusnaa waa magacyadii wanaagga badnaa buu ka mid yahay daljalaali waa ka weynida u saaxiibka ah waxaa soo gelaya sifaadka weynida sheegaya iyo cadamada yacni cizada iyo kibriyaaga iyo cadamada iyo jalaalka ikraamna waxaa soo gelaya sifaadka ixsaanka iyo wanaajinta iyo nicmaynta markaysagaa sheegaya iyo sharfista iyo karaamaynta ayaa markaa soo gelaya marka jalaalkii waa sifaadkii daatiga ahaayee weynida iyo sheegaya kibriyaaga iyo cadamada iyo cizada ikraamkuna waa sifaadkii ficliga ahaa iyaguna wanaajinta iyo nicmaynta iyo samafalka iyo karaamaynta yacni markaa sheegayaa soo gelaya xadiidka kun iyo siddeed boqol dabcadaha qaarkoodna waa kun wa can caa'ishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yuksiru an yaquula qabla mowtih caaisha waxay tidhi radia allaahu canha wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaan jiray yuksiru mid farabadiya an yaquula inuu yidhaahdo qabla mowtihi geeridiisii ka hor inuu yidhaahduu farabadin jiray subxaana allaahi wa bixamdih subxaana allah allah baa xumaan ka nasahanoo xumaan oo dhan iyo nuqsaan oo dhan ka dheer u ka hufan wa bixamdih ay wa usabbixu bixamdih allahna waa nasahayaa waa u tasbiixsanayaa xaalaan ku larhaayo mahadnaqiisaan u mahadnaqaayo astaqfiru allaha allah baan dembi dhaaf weydiisanayaa wa atuubu ilayh xagga allahna waa u toobad keenaya waa u soo noqonaya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii geeridiisa ka hor inuu aada u fara badin jiray tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarka iyo tawbada afartaa inuu sidaa isugu ladho ya yacni afartaa inuu isku ladho afar qiimo badan alfaadda iyo erayadu waa kooban yihiin macnahay koobsanayaanna waa weyn yahay saas aawadeed fadligoodu aada buu u weyn yahay nebiguna wuxuu ku camalfalaayey ida jaءa nasru اllahi wاlfatx wra'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirh inahu kana tawaaba macna ahaanna waxay u dhacaysay wakhtiga geeridaaduu soo dhowaato tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarka intaba badi inahu kana tawaabana waa lagu khatima fasabbix bixamdi rabbik marka wuxuu odhan jiray subxaana allahi wa bixamdih camala bi hada wastaqfirh astaqfir allah buu odhan jiray innahu kana tawaaba wa atuubu ilayhi buu odhan jiray siiqo amar yaanu ku soo aroorinba inta dambe haddana wuxuu ku larhi jiray wuxuu istikfaarkii ku lari jiray wa atuubu ilayhi xagga allah baan u toobadkeenaya u soo noqonaya waxaa laga qaadanayaa in afartaas la farabadiyo oo lagu celceliyo khaasatan marka waxa weeye yacni yacni da' qofka u noqdana inay ka sii mudan tahay celcelinta uu intaa ku celcelinaya farabadinaya subxaana allahi wa bixamdihi astaqfiru allaha wa atuubu ilayh intaa inuu ku celceliyaa oo farabadiyaa inay aad iyo aad yacni u fiican tahay tasbiixda iyo taxmiidda marka la sheegaayo tasbiixdaa la hormariyaa waayo tasbiixdii waa tansiih ilaahay la nasahayo altakhliya qabla ataxliya sooma hayn yacnii shayga marka hore takhliyada ayaa horraysa oo haddii qofku markaa masalan uu labisan yahay oo dharkiisa hore ay uskag yihiin oo uskag uu leeyahay oo badlad cusub oo qashtiya uu doonayo inuu ku dhaco wuxuu qabto maxaa ugu horreeya dharka uskagaa inuu iska saaro kadibna uskaga iska maydho takhliya la yidhaahdaa marka dambena wuxuu la imanayaa taxliya inuu isqurxiyo dee dharkan cusub uu gashado markuu nadiif noqdo debie ilaahay wax nuqsaan iyo ceeba waa ka nasahan yahay wax uskaga iyo wax naqsiya ilaahay waa ka nasahan yahay laakiin fahamku maynu ku soo dhowaynaynaa walilaahi almasal aclaa marka nuqsaanta ay gaaladu ilaahay u nisbaynayaan iyo tashbiiha iyo naqsiga iyo ubadka iyo saaxibada iyo zawjada iyo khalqiga inuu shabaho iyo inay cid kale la simayaan oo khasaa'istiisii la siinayaan waxaa marka hore beenbeenta iyo baatilka gaaladu ay ugu nisbeeyeen ilaahay marka hore waa in loo diidaa oo la sheega allah inuu ka nasahan yaho oo ka dheer yahe ka hufan yahay oo nuqsaan oo dhan iyo ceeb oo dhan iyo tashbiih oo dhan inuu ka maran yahay marka sidaa la sheego waa in haddaba markaysaga ammaanta lagu ammaanayana lala yimaadaa marka xamdigii wuxuu noqonayaa min qabiili yacni marka athanaa ammaantii ilaahay la ammaanayo noocaasuu noqonaya marka nuqsaantii markii ilaahay laga nafiyey oo loo diidoo laga nasahay oo laga hufay bimacnaa lagu ammaanay inuu ka dheer yahay oo ka hufan yahay dabadeed ba waxaa lagu ammaanayaa yacni xamdi inuu u sugnaaday oo ilaahay mahadsan yahay ya fii kulli afcaalih wa fi kulli sifaatihi wa asmaa'ih ya dhammaan ilaahay waa ku mahadsan yahay istikfaarkii iyo towbadii baana lala imanayaa astaqfir allaha wa atuubu ilayh allah waxaan ka dembi dhaaf weydiisanayaa dunuubtayda macnuhu dhacaya waxay ka mid tahay alfaadda ficillada labada mafcuul toos u qaata ama mafcuulka labaad xaraf ku gaadha waxaa jira ficillo marna laba mafcuul toos loo siiyo marna mafcuulka labaad xaraf lagu gaadhsiiyo ibnu hishaam alansaari kitaabkiisa sharxu shuduuri dahab toban ficiloo noocaasoo istikfaarku ka mid yahay buu soo arooriyey oo zawaja iyo kanaa iyo samaa iyo istakfare iyo yacni markaa ay ka mid yihiin marka tobankaa ficil wuxuu yidhi marna labada mafcuul bay toos u qaataan ay labadaba nasbiyaan marna mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaan marka astakfiru waxay ka mid tahay yacni ficillada noocaasay ka mid mafcuulkii labaad waa la xadfay wa astaqfiru allaha dunuubii ama dembii bay noqon lahayd haddii toos loo siiyo haddii xaraf lagu gaadhsiiyana min dembii ama min dunuubii bay noqon lahayd markii shaacirkii yidhi astaqfiru allaha denban lastu muxsiyahu raba alcibaadi ilayhi alwajhu waalcamalu astaqfiru allaha denban ilaahay waxaan ka dembi dhaaf weydiisanayaa denban dembi marka allaaha iyo denban labadii waa dembigaasoo lastu muxsiyahu waa yahay marka istikfaarkii iyo towbadii waxaa la hormariyey mafcuulkii labaad ha la xadfee astakfiru allah waxay u dhacaysaa wixii dembiga ii sugnaadoo dhanban allah ka dembidhaaf weydiisanaya waayo xadfu lmutacalliqi yu'dinu bitacmiim mutacalliqa in la xadfaa wuxuu ku ogeysiinayaa caamiyeelis waxaa laga tilmaamaya dunuubtaydoo dhan baan kaa dembi dhaaf weydiisanaya istikfaarkii iyo towbadii waxaa la hormariyay istikfaarka towbada la dembaysiiyey waayo istikfaarku wuxuu noqonayaa min baabi takhliya towbaduna waxay noqonaysaa min baabi taxliya ya oo intaanu towbadda isku qurxin ka hor waynu dembiyada iska khaali yeelaa oo allah weydiistaa inuu ilaahay ka dhaafo oo dembiyada uska gooda iyo qaajeelkooda uu ilaahay ka xayuubiyo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk